alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu calaa muxamedi wcala aali muxamed wasalama tasliima kaiira eh, su-aal baa waxay ku saabsan tahay salliga lagu salinayo adaanka debadii waxaa la akhrinaya asalaatu ibraahimiya mise keyfiyad kale awqaaddaas aan salaadda lagu jirin waxaa fadli badan salliga iyo salaamta keyfiyad koobsanaysa salaatulibraahimiya salaam ma koobsanayso eh, culamada qaarkoodna waxay waa karaahiyo in la reebo sida ilaahay aayadda ugu kulmiyey salluu calayhi wasallimuu tasliima waa in salligana loogu kulmiyaa sida sala allahu calayhi wasalam sida calayhi asalaatu wassalaam ama sala allahu cala nabiyi muxamedin wasalam yacni tacaabiirtaas salliga iyo salaamta koobsanaysa in loogu salliyo ayaa ku habboon kayfiyada ibraahimiyadu waxaa su-aasheedu ku saabsanayd salaadda gudaheeda yacni qad calimna kayfa nusallimu calayka fa kayfa nusalli calayk salaamtii garanaysaanu kuu salaamayno taxiyaadkiibaa dee nebiga lagu salaamaya calayhi asalaatu wasalaam assalaamu calayka ayuha alnabiyu waraxmat ullaahi wabarakaatuh fa kayfa nusallii calayk sidee baanu kugu sallinaa marka nebiga calayhi asalaatu wasalaam salliga keliya ayaa la weydiiyey salaamtana waxay u sheegeen inay garanayaan riwaayaadka qaarkood waxay sheegayaan fa kayfa nusallii calayka idaa naxnu sallayna fii salaatina marka salaadda gudaheeda haddaannu kugu sallino sidaannu kugu sallinaa markaasaa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam quuluu dabeedna uu laqimay sida la odhanayo salaatu alibraahiimiya uu u sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam bacdu ahlicilmi waxaabay yidhahdeen waxay ku gaar tahay salaadda xilliga salaadda la tukanayo ayaa kayfiyada nebiga loogu salinaya calayhi salaatu wasalaam marka siyaalahan markaa siiqooyinka kale koobsanaya salliga iyo salaamta ayaa loogu sallinaya su'aal kale waxay ku saabsan tahay asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh wacalaykum assalaam waraxmat ullahi wabarakaatu sunnada weysada ma waxaa eh, lala imanayaa iyadoo markaa fasli dheeri u dhexeeyo mise waxa weeye waa inay ku nabnaataa kulley maadaama loola imanayo sunnadii weysada ay tahay wakhti un kolley ku dhow wakhtigii weysada inay noqoto ayaa ansab u ah haddii laakiin xilli salaadeed kaga beegmo haddii xilli salaad kaga beegmo salaaddaas ayuu tukanayaa oo markaa uu la imanayaa oo salaaddii baa markaa la qiimay maalan ama waxa weeye yacni iyadoo lagu jiro ayaabuu markaysa markaa weysaysto weysadii dhammaystay dee wax kale inaanu ku mashquulayn waa la garanayaa idaa uqiimat asalaatu falaa salaata ila almaktuuba sida xadiidka saxiixii sheegaayo ee muslim saxiixa ku soo wariyey haddii salaadda la qiimo salaad kale ma jirto salaadda faralkaa ah mooyaane riwaayo kale waxay sheegaysaa ida uqiimat isalaatu falaa salaata ila alatii uqiimat yacni haddii salaadda la qiimo salaaddaa la qiimay saladaan ahayni ma jirto yacni taa la qiimay bes waa in lala yimaadaa mid kale waa inaan lagu mashquulin sunnada weysaduna mid u gaara oo aan markaa wax kale dhex geli karin ma aha ee haddii waxa weeye sunnadii raatibada ahayd ay joogtee qabliyada ahayd iyada ayaa ka deeqaysa hadduu markaa wada niyeeyana fadaaka axsan baabka laba boqol iyo saddex iyo toban baabu istixbaabi qiyaami ramadaana wahuwa taraawiix kicitaanka ramadaan la kaco jeclaysiga la jeclaysanayo la sunnaynayuu u baab yahay wahuwa taraawiix ataraawiix qiyaamkaa ramadaanna waa taraawiixdii weeye xadiidka kun iyo boqol iyo shan iyo sagaashan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo laba boqol iyo toddoba can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal man qaama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min denbih rasuulku waxau yidhi calayhi asalaatu wassalaam man qaama ramadaana ku kastoo kaca ramadaan yacnii salaad u kaca qiyaamuleyl ah iimaanan iimaan daraaddii uu allah rumaysan yahay iyo maalinta aakhiro aawadeed ugu kaca waxtisaaban doonisuu ajar doonaayo ajar niyaysan yahay aawadeed ugu kaca aad mafcuulu lahu ka dhigto ama alwajhu athaani aad ka dhigto xaal iimaanan ay mu'minan xaaluu mu'min yahay kaca oo allah rumaysan yahay waxtisaaban ay wa muxtasiban iyo xaaluu ajar niyaysanayo waa ajar gurubsanayo kaca labada wejiba waa bannaan yihiin laakiin wejiga mafcuulu lahugaa fiican sababtu waxay tahay masderku walow haba badnaado inuu xaal noqdee qiyaasi maaha wa masdarun munakarun xaalan yaqac bikasratin ka bakhtatan zaydun talac culammadu waxay maca kasratihi badnaanshihiisuu badan yahay lala qabo laysa biqiyaas qiyaas maaha laakiin mafcuul lahu waa qiyaas marka mafcuullahwgaa fiican laakiin labadoo bannaan gufira lahu waa loo dhaafaa isaga maa taqadama min dembih wixii hor maray oo min dembihi dembigiisi ka mid ahaaday waa loo dhaafaa ama min dembihi dembigiisii ahaaday waa loo dhaafaa mutafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa ramadaantii in la kaco oo qiyaamuleyl loo kaco taraawiixdii la tukado in lagu helaayo dembi dhaaf dunuubtii hore ruuxa laga dhaafay man qaama ramadaana iimaanan waxtisaaban waxay ku dhacaysaa habeennadii ramadaan oo dhan dhammaan inuu qiyaamu leylka la yimi aanu habeenna ka tegin kulla leyla waayo markaasaa la odhan karaa ramadaan oo dhan waa kacay fadiilada ruuxa yeelanaya habeennadii ramadaan dhammaan waa kii kacay qasadka iyo niyada uu kacayna ay tahay iimaanan waxtisaaban ya yacnii iimaan ilaahay dartii uu allah rumaysan yahay liajli liimaan iyo liajli ixtisaab iyo ajar doon uu ajar doonaayo aawadeed u kaca waxaa loo dhaafaa dunuubtiisii hormarta dunuubtiisii hormartaa loo dhaafaa dembiyadaa loo dhaafayana waxaa loo jeedaa bay yidhahdeen jamaahiiru ahlilcilmi sakhaa'irtaa loo jeedaa ama dembiyada kabaa'irta laabudda laha min tawba waxaa lagama maarmaan ah in tawbada lala yimaado ee xasanaadka dembiyada lagu dhaafaa waxa weeyaan bay yidhaahdeen waa sakhaa'irta waxayna ka qaadanayaan xadiidkii muslim saxiixa ku soo wariyay aynu soo marray oo tilmaamaya asalawaat alkhamsu yacni salaadaha shanta ah iyo waljumucatu ila aljumuca iyo jumco in markaysaa marka la tukado haddana jumcada kale la tukado iyo ramadaan ilaa ramadaan intaa haddii lala yimaado mukafiraatun lima baynahun waxay u dhexeeyeen mukafiraad u yihiin dembi daadin ida ijtunibat ilkabaa'ir haddii kabaa'irta laga dheeraado xadiidka aynu soo marray muslim saxiixa ku soo wariyey baa jamaahiiru ahlicilmi ka daliishadeen in waxaweeye xasanaadka dembiyada lagu dhaafaya inay sakaa'irta yihiin ayna kabaa'irta ahayn waayahay ashyaada xasanaadka u soo aroortay badiba waxaa laynoo sheegaa dembiyadii hormaray in loo dhaafaayo dembiyadii hormaray ee qofka hore usoo sameeyey in loo dhaafayo ayaa badiba markaa laynoo sheegaa xadiiskana saasuu sheegaya hufira lahu maa taqadama min denbi shuhuudu badrin beder in laga qayb galoo kalea laynoo sheegay wamaa yudriika ana allaha qad iطalaca cala ahli badrin faqaala acmaluu maa shi'tum faqad ghafartu lakum icmaluu maa shi'tum daahirka xadiiska waxaa laga fahmaya xataa dunuubta mustaqbaliga in laga dhaafay noocaasaa laga fahmaya laakiin badiba axaadiis waxay ku soo aroortaa dembiyadii hormaray in loo dhaafay nebiga calayhi salaatu wasalaam iyadoo ilaahay u dhowray oo macsuum ka yeelay haddana wax yare hadday ka dhacaan oo markiisa markaa waxaweyn yacni e, qalada ahi ay ka dhacaan isaga waxaa loo ballanqaaday wixii hore iyo waxa dambaba in loo dhaafay inkastoo culamada qaarkood ay yidhahaen waa khilaafulawlaha loo jeedaan laakiin yacni bacdu ahlicilmi ayaa ogoloo sakhaa'irta way isku khilaafsan yihiin kabaa'ir inay ka dhici karin nebiyada waa laysla ogolyihi laakiin sakaa'irta aan weliba sakaa'ir khisa ahayn ma ka dhici kartaa mise kama dhici karto khilaaf baa ku jiray hore inuu soo sheegnay waaya xadiiska wa canhu radia allaahu canhu muslim wuxuu ka soo wariyey abu hurayre ka soo wariyey qaala inuu yidhi kaana rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaan jiray yuragibu fii qiyaami ramadaana min hayri an ya'murahum fiihi bicaziima rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam wuxuu ahaan jiray yuraqibu mid jeclaysiiyuu ahaan jiray dadka fii qiyaami ramadaana kicitaanka ramadaan la kacaayo oo salaaddii habeenka loo kacaayo ama taraawixdii ee min hayri an ya'murahum isagaan amrin nebigu calayhi salaatu wasalaam fiihi habeenkaa gudihiisa yacni qiyaamka la kacaayo ay fii qiyaami ramadaana bicaziimatin si waajibin ah aanu amrin casiimada waxaa looga jeeda iijaabka laga tilmaamaya yacni amar waajibin ah iyadaanu nebigu amrin calayhi salaatu wasalaam ayuu ku boorin jiray oo jeclaysiin jiray fa yaquulu wuxuu odhan jiray man qaama ramadaana iimaanan waxtisaaban ku kastoo ramadaan kaca iimaanan xaaluu rumaynaayo ama iimaanan ay liiimaanin rumayn daraaddeed uu allah rumaynaayo u kaca waxtisaaban ay waxtisaabin ay walixtisaabin iyo niyaysadu ajar niyaysan yahay daraaddeed u kaca gufira lahu maa taqadama min dembih waxaa loo dhaafaa wixii hormaray ee dembigiisa abaa loo dhaafaa rawaahu muslim muslim baa saxiixa kusoo wariyey wuxuu ictibaariyey yani qolada dabcadda daar minhaaj raqam waxay ugu yeeli waayeen isku xadiis inuu yahay bay ictibaariyeen oo waa isku mid oo saxaabi kaliyaa soo wariyey marka qadarkanna waa isku mid marka riwaayaadka xadiiskan ku soo arooran riwaayo ka mida weeye riwaayaadkii ku soo arooray riwaayo ka mida un weeye waayahay oo iminka muslim marka uu yacni axaadiista tarqiiminayaan qolyaha markaa tarqiimiyey wakhti yacni markaa beri dambea la tarqiimiyey maxamed faad cabdulbaaqi baa sida badan tarqiimiyey riwaayaadka kala duwanee xadiis uu leeyahay hal mid bay ictibaarinayaan iyadoo alfaaddii ay kala duwan tahay ayaa makhrajka xadiidku maadaama isku mid yaho saxaabi keliya uu laga hayo isla mawduucna ku saabsan yahay walow ziyaado ha kala yeesho oo mid ha dheeraado midna ha gaabnaado yacni marka waxa weeyaan ha kala duwanaado laakiin maadaama ay shay ay ka siman yihiin isku xadiis inay yihiin buu ictibaarinayaan marka halkana saasay ictibaariyeen xadiiskani wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam qiyaamu ramadaan kicitaanka ramadaan la kacaayo si gaara ayuu u boorin jiray laakiin amar uu waajibinayo ma amrin boorintuu boorinayana waxaa ka mid a ah inuu odhan jiray dembidhaaf in lagu helaayo inuu sheegi jiray tan baa ka mid a ah. waana amri jiray amaran waajibin ahayn oo uu tirtirsinaayo amraayo marka waxaa laga qaadanaya qiyaamu ramadaan in lagu dadaalo ayaa laga qaadanaya kicitaanka ramadaan la kacayo oo la cibaadaysanayo oo la tukanaayo in lagu dadaalo ayaa laga qaadanaya qiyaamka ramadaan in la yimaadaana waa ka fadli badan yahay inta qiyaamkii laga tago in qur'aan akhris lagu mashquulo xilliga gaarka cibaado loo cayimo cibaadadaa loo cayimo in lala yimaado afdala cibaado kale in lala yimaado waxaa ka fadli badan cibaadada wakhtigaa loo cayimay mithaal kaloo mawduucaasaan ahayn haddaan tusaaleeyo maalan salaadda marka laga baxo in markaa lala yimaado adkaar ayaa laynoo sunneeyey dadka qaar baa waxay sameeyaan markay salaaddii sidaa uga baxaan markiiba musxaf buu qaadanaya qur'aan buu akhrinaya war xilliga inaad qur-aan akhrido waxaa kaaga fadli badan adkaarta nebigu sheegay inaad la timaaddo waayo waa cibaado makhsuusa wakhtigan nasan lagu sheegay shaygii wakhtigaa lagu sheego lagu nasgareeyey shay kaloo ka fadli badan wakhtigaa lama iman kartid abadan afdalu shay waa sida nebigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam mihaalun aakhar tasbiixda iyo laa ilaaha ila allaahu kee fadli badan dee laa ilaaha ila allahu baa afdal ah ka waran hadduu yidhahdo halkan rukuucda anigu waxaan akhrinayaa soo sunno may ahayn tasbiixdu yacni laa ilaaha ila allahu baan ku celcelinayaa rukuucda markaan rukuuco waxaa la odhanayaa waxaa kaaga fadli badan sida nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam oo tasbiixda inaad la timaada kaaga fadli badan subxaana rabbiy alcadiim inaad markaas iyo tasbiixihii soo arooray in lala timaado shay kaleoo ka duwan adigu inaad la timaadaa kuuma noqonayo markaysaga tii fadliga badnay cala sabiil mithaal yacni masalan dadka qaarkood baa hadda waxay yidhaahdaan marka salaadda laga baxo sheikhayagii wuxuuna amray inaannu markaysaga boqol goor laa ilaaha ila allahu nidhaahno ya salaaddii ma laga baxa boqol goor inaan laa ilaaha ila allahu nidhaahnuuna amre sababtuna waxay tahay laa ilaaha ila allahu subxaana allah iyo alxamdu lilah iyo allahu akbar way ka fadli badantah marka boqol goora laa ilaha ila allahu ku celceliyo waxaa la odhanayaa taas marka waxa weeye kama fadli badnaa sideeda ha uga fadli badnaato laa ilaaha ila allahu laakiin mawdica nebigu cibaado kale ku sheegay wax ka fadli badan lama iman kartid walow asal ahaan si kale ha uga fadli badnaatee mawdican kagama fadli badnaa ya yacni shaygii mafduulka ahaabaa mar waxaa ku imanaya shay ka yeelaya isaga afdal min hayri hada almunaasaba soo lama odhan oo rubbama yacridu lilmafuuqi maa yajcalhu musaawiyan aw qudima ya yacni waxa weeye kii laga sarreeyey wax ka yeelaya isagu ka sarreeye afdalka ah baa iman kara yacni waxa weeye noocan oo kale waa saas marka waxa weeye eh, qiyaamka ramadaan inta layska daayo in la yidhaha qur-aankaan anigu la fadhiisanayaa bishani waxa weeyaan qur-aan baan akhrinayaa eh, qiyaamkiina au ka tago waxa uga fadli badan inuu qiyaamka la yimaado kadib qur-aanka wuxuu awoodi karo ha akhriyo yaa axaadiista ku aragteen iyadoo la sheegaayo ruuxa markaysaa markaa yacni akhriya habeennada ramadaan qur-aanka akhriya wufira lahu maa taqadama min denbi ama intaasoo goor qofka qur-aanka dhammeeya gufira lahu maa taqadama min dembi lama hayo laa yuujad la heli maayo marka boorrintu waxay ku saabsan tahay qiyaamka ramadaan bay ku saabsan tahay marka qiyaamkii ramadaan lala yimaado dabadeed shaygii kale cibaadee uu samaynayaba ha ku dadaalo qur'aan akhris hadday tahay hadday adkaar tahay hadday hayrkee tahay laakiin qiyaamka ramadaan baa awla ah in aad loogu dadaalo habeennada ramadaan weliba afdal waxa sia inta la dheerayn karo in la dheereeyo ayaa afdala bacda dalik waxa weeyaan marka cibaadaadka kale uu la yimaada waxay u noqonayaan ribx waxay u noqonayaan faa'iide iyo macaash bay u noqonayaan baabka laba boqol iyo afar iyo toban baabu fadli qiyaami leylati alqadri wa bayaani arjaa layaaliiha habeenka laylatulqadriga kicitaanka la kacaayo oo salaatuleyl loo kacayo fadligiisa ayuu u baab yahay ay hada baabu fadli qiyaami leylati alqadr wa bayaani arjaa layaaliiha iyo habeennadeeda ta loogu rajada badan yahay ee caddaynta la caddaynaayo u baab yahay habeenkee baa leylatulqadriga loogu rajo badan yahay waa habeenka imise bishu ay tahay qaala allahu tacaala allah waxau yidhi inna anzalnaahu fii leylati alqadr innaa annagu anzalnaahu waa soo dejinnay qur'aanka fii leylati alqadri habeen leylatulqadriga gudihiis baannu soo dejinnay qadri waa sharafta marka habeen sharaf leh gudihiis baanu soo dejinnay wa qaala tacaala allah waxa uu yidhi innaa anzalnaahu fii leylatin mubaaraka innaa annagu anzalnaahu qur'aanka waa soo dejinay fii leylatin mubaaraka habeen la barakeeyey gudihiis ayaanu soo dejinay waa isla habeen qura leylatulqadri iyo leylati mubaaraka isku habeen bay ku dhacaysaa waa habeen sharaf leh waa habeen markaa la barakeeyey waa habeen barako badan waa habeen fadli badan habeenkaa leylatulqadriga gudihiisa ayaa la soo dejiyey qur-aankana waxaynu ogsoonnahay nebiga calayhi salaatu wasalaam muddo eh, saddex iyo labaatan sana ayuu qur-aanku nebiga calayhi salaatu wasalaam marba in lagu soo dejinayey marka habeen leylatulqadri baanu soo dejinnay maxaa looga jeedaa ile waxaa la ogsoon yahay tansiilka qur'aanka la soo dejinayaa in marba in la soo dejin jiray mar suurad la soo dejiyo mar aayado suurad ka mida ama qayb ka mida la soo dejiyo mar aayad qura la soo dejiyo mar bacda aayatin la soo dejiyo qayb aayad ka mida la soo dejiyo maadaama sidaas marka waxa weeye ay u kala tataganayd oo marba in la soo dedejinayey habeen leylatulqadri baanu soo dejinnay habeen qura see loo kulminaya ahlucilmigu waxay ka leeyihiin laba qowl qowl odhanaya qur'aanka laba tanziil baa jiro midna waa tanziil jumle ah oo isagoo dhammaystiran oo isu duuduuban ayaa la soo dejiyey habeenka leylatulqadriga midna isagoo mufaraqa ayaa la soo dejiyey oo qur'aanka markii hore waxaa la soo dejiyey isagoo jumlo ah oo dhammaystiran oo isku duuduuban waxaana loo soo dejiyey ila asamaa'i dunya samaa'u dunyaha loo soo dejiyey taasi waa tanziil jumle ah kaasaa laga tilmaamayaa habeen leylatulqadri in la soo dejiyey tanziilka labaad waxa weeye waa mid mufaraqa oo qur'aanka la kala geygeynayo oo marba in la soo dejinayo marba qayb la soo dejinayo kaas waxa uu noqday inuu markaa labaatan sano in ka badan inuu socday soo dejintiisu waa kii mufaraq ahaa lowlaa nuzila calayhi alqur'aanu jumlatan waaxida marka jumlo keliya isagoo ayna nebiga loogu soo rogin ee isagoo mufaraqa la soo dejiyey ayaa markaa ilaahay inoo sheegay waayahay qowlka labaad wuxuu leeyahay maye soo dejinta qur'aanka waxaa la bilaabay habeen leylatulqadri ah markii dambena wuxuu socday soo dejintaasi muddadaa labaatanka sano ka badan ayay socotay labadaa weji bay culammadu yidhaahdaan laakiin wejiga hore ayaa jamaahiirta culammadu qabaan salafan wa khalafan isagaana saxiixa waana sida cabdulaahi ibnu cabbaas uu yidhi weeye cabdulaahi ibnu cabbaas waxa uu yidhi qur'aanka jumla lagu soo dejiyey samaa'udunyahana loo soo dejiyey isagoo jumlo oo dhammaystiran ayaa loo soo dejiyey habeen laylatulqadriya gudihii kadibna isagoo mufaraqa ah ayaa labaatan sano la soo dejinayey yacnii intii uun siyaadada ahayd buu waxoogaa yacni xadfay tarxulkasri oo usluub luqatulcarab lagu yaqaan ma diidayso inay markaa saddex iyo labaatan sano inay ahayd diidi mayso markaa sidaa cabdulaahi ibnu cabbaas ka sugnaatay baa lagu xambaarayaa weliba laa yuclamu lahu mukhaalifu min asaxaaba cid saxaabada ka midoo ah ku khilaaftayna lama oga midda kale waxaa kaloo ka suuragalaa in la yidhaahdo xukmu rafcay leedahay waayo waa arrin haybi ah taasina waaba suuroobi kartaa marka waxa weeye sidaas ayaa lagu xambaaraya ahlucilmiga qaarkood qowlka kaley mareen bacdu ahlicilmina waxay is yidhaahdeen ictiqaadkii ahlusunna wax ka hor imanaya ayaa qowlkaa ka laasimaya bay bacdi u qaateen culammada ka mida oo waxay yidhahdeen waxaa ka dhalanays inaan markaa jibriil qur'aanka ilaahay ka maqlin qur'aankan lowxulmaxfuudun inta laga soo dejiyey samaa'udunye loo soo dejiyey samaa'udunyaha laga soo qaaday maxamed sidaa loogu soo dejiyey markaa dee qur'aankaba allah kuma hadlin baa ka laasimi karta laakiin calaa kulli xaal ta noocaasi waa luzuumu maa laa yalzam shay aan laazim ahayn in laazim la moodo weeye noocaas ayay markaa noqonaysa oo iyadoo markaa ay tahay qur-aanka in jumlo loo soo dejiyey min allawxi almaxfuud ila samaa'i addunya haddana taasi waxa weeye waxaa kaloo yacni markaa jirta marba inta jibriil la amrayo inuu nebiga ku soo dejiyo ilaahay waa ka maqlayey ilaahayna waa ku akhrinayey markaad diidi mayso inuu marka waxa weeye ilaahay ka maqlay sida ictiqaadu ahlisunnati waljamaca uu yahay allahna xaqiiqatan buu ugu hadlay waa kalaamullah marka ictiqaad faasidi ka laasimi maayo waa luzuumu maa laa yalzam weeye labada arrin isma diidayaan oo markaa iskama hor imanayaan calaa kulli xaal sida fiicani saas yadaa weeye jamaahirta culammaduna saasay ku tageen in marka laba soo dejinood ay jirto midna si jumla u yahay oo lagu soo dejiyey samaa udunyaha taasina aynay diidaynin inuu qur'aanka ilaahay ka maqlay jibriil inuu jibriil ilaahay ka maqlay qur'aanka aynay diidaynin ee marba intuu soo dejinaayo nebiga ku soo rogayo allah buu ka maqlayey allah baa ku akhrinayey dabeedna markaasuu soo qaadayey markaasuu dabeedna marka waxa weeye qalbiga nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayuu dabeedna ku dejinayey xadiidka kun iyo boqol iyo toddobiyo sagaashan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo laba boqol iyo siddeed wa abi hurayrata radia allahu canhu can inabiy sala allahu aleyh wasalama qaal man qaama leylata alqadri iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min denbih nabigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam man qaama leylata alqadri ku kastoo kaca habeenka leylatu alqadriga iimaanan rumaynu ilaahay rumaynaayo daraaddeed u kaca waxtisaaban iyo doonisu ajar doonaayo ajar gurubsanaayo ajar raadinaayo aawadeed u kaca gufira lahu waa loo dhaafaa maa taqaddama kii hormaray ee min dembihi dembigiisii ahaaday waa loo dhaafaa oo ilaahay waa u dhaafaa muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiidka waxaa laga qaadanayaa habeenka laylatulqadriga keliya in la kacaa in dembidhaaf lagu helaayo saddex arrin oo ramadaan iyo qiyaamkeeda iyo soonkeeda ku tacalluqa oo saddexdaba dembidhaaf lagu ballanqaaday ayaa soo aroortay man qaama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu ma taqadama min dambih midna iminkaynu joognaa man qaama leylata alqadri iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min denbih mid kalena waa inoo dambeeyaa man saama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min denbih kii ramadaan sooma iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min denbih fadliga ilaahay waa badan yahay inta mid walba dembidhaaf baa lagu helayaa maxaa mid walba lagu xidhay iimaanan waxtisaaban iimaanu ilaahay rumaynaya daraaddeed waa inuu arrinkaa ku sameeyaa ama xaalu mu'min yahay allah rumaysan iyo shay kastoo lagu waajibiyey inuu rumeeyo mid rumaysan xaaluu yahay iyo doonisuu ajar doonaayo ajar raadinayo thawaabkii aakhiro uu dalbaayo ilaahay inuu aakhiro ka sawaabiyo ajar ku siiyo uu raadinayo kii sidaa u kaca dembigiisii horaa laga dhaafaa gufira lahu maa taqaddama min dembi waxaa laga qaadanayaa acmaasha saalixii inay iimaanka ka midtoo soo gudagelaysaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa sawaabka aakhiro qofku inuu doonaayo ajar ilaahay ka doonaayo inuu aakhire kaga sawaabiyo uu rabo in markaa lagu helaayo dembidhaafka iimaanka iyo ixtisaabkaasi markay jiraan camalkana lala yimaado waxaa kaloo laga qaadanayaa fadliga qiyaamu leylati alqadri uu leeyahay hadda lama odhan man qara'a leylata alqadri kada wa kada ruuxa leylatulqadriga intaasoo qur-aana akhriya ama intaasoo marka waxa weeye sadaqaa bixiya ee gufira lahu maa taqadama min denbihi lama odhan qiyaamka akhas ah qiraa'adana taa salaadda lagu tukado ee lagu dheereeyey salaadda ayaa marka waxaweyaan afdal ah ayaa afdal ah marka waxa isweydiin laha habeenka leylatulqadrigu keebuu noqonayaa fadligiisa aayadda qur'aankaaba sheegtay leylatulqadri khayrun min alfi shahr leylatulqadrigu wuxuu ka khayr badan yahay kun bilood ayuu ka khayr badan yahay oo leylatulqadri aanu ku jirin kun bilood oo aan leylatulqadri ku jirin ayuu ka fadli badan yahay cimriga ummatu muxammed waa gaaban yahay ummadii hore cimrigoodu dhaadheeraayeen oo kale lama mid ahaa ummadii hore qaarkood baa kun sano jiri jiray ama dhowr boqoloo sano jiri jiray cimrigoodu waa dheeraayeen laakiin ummatu muxamed cimrigeedu waa gaaban yahay acmaaru ummatii maa bayna sittiina ila sabciina wa man yajuusu dalik sida xadiiskii ku soo aroortay nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam cimriyada ummaddaydu waa inta lixdan iyo toddobaatan u dhaxaysa waxaana yar inta ka tallowda ee dhaaftaa oo toddobaatanka dhaaftaa waa yar tahay yacnii haalibkoodu ayaa intaa ku dhintaa laga tilmaamaya laakiin nawaadir iyo qaliil waa jiraa yacni markaa dhaafa oo toddobaatanka in ka badan yacni markaa waxaweye noolaada waa marka ummatu muxamed maadaama cimrigeedu uu gaabnaa waxa laga cawilay awqaad fadli badan in la siiyey si ay markaa dadkii hore ay camalkoodii camalkoodiioo kale ku gaadhi karaan kuna dhaafi karaan waxaa ka mid a ah awqaadda fadliga badan leylatulqadriga ka mid a ah. habeenkaa kelii wuxuu ka fadli badan yahay kun bilood kun bilood cimrulkhaalibkii waa ka badan tahay ummatu muxamed ummatu muxamed cimrulkhaalibkeedii waa ka badan tahay waayo kunka bilood waxay noqonayaan saddex iyo siddeetan sano iyo afar bilood saddex iyo siddeetan sano iyo afar bilood bay noqonayaan cadadkaa markaad eegtana intaasoo sano ummatu muxamed cidda noolaataa waaba yar tahayba marka habeenkaa keliya cibaadada iyo taacada iyo qiyaamka uu la yimi iyo qiraa'ada uu ku akhriyey iyo khayraadka kale uu sameeyey wuxuu kaga fadli badanayaa kun bilood cibaadadaasoo kale ciddii waddo aan kala goyn waa la khayr yahay xataa maaha waa kaga khayr badanayaaba marka waxaa laga qaadanayaa fadliga leylatulqadrigu siduu u weyn yahaa laga qaadanaya xadiiska kuniyo boqoliyo siddeed iyo sagaashan dabcdaha qaarkoodna waa kun iyo laba boqol iyo sagaal وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر cabdulaahi ibnu cumar wuxuu yidhi anna rijaalan rag min asxaabi nabiyi sala الله aleyh wasalam asxaabtii nebiga calayhi salaatu wasalaam ka mida uruu waxaa la tusiyey leylata alqadri leylatulqadriga ayaa la tusiyey filmanaami hurdo gudaheed baa lagu tusiyey waxaa lagu tusiyey fi xaal lqadrigu ku sugan yahay fi sabci alawaakhiri toddobada dambe uu ku sugan yahay yacnii toddobada ramadaan ugu dambeeya xaaluu ku sugan yahay fa qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam araa ru'yaakum qad tawaata'at fi sabci alawaakhir araa ru'yaakum waxaan arkaa riyadiinnu qad tawaata'at inay isku waafaqday fi sabci alawaakhiri toddobada dambe inay isku waafaqday faman kaana mutaxariyahaa falyataxarahaa fi sabci alawaakhir faman kaana ku kastoo ahaaday mutaxariyahaa mid u qasdaayo ku dadaalayo leylatulqadriga falyataxarahaa ha uga qasdo ha kaga dadaalo yacni ha u qasdo ha ka raadiyo fi sabci alawaakhiri toddobada dambe yacni toddobada dambe ugu dambeeya yacni ramadaan ha ka raadiyo mutafaqun calayhi bukhaari muslim baa isku waafaqay xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa leylatulqadriga xilliga laga raadinaayo marka leylatulqadrigu wuxuu ku sugan yahay ramadaan xilli aan ramadaan ahayn kuma sugnaan waayo allah waxau yidhi innaa anzalnaahu fii leylati alqadri qur-aanka waxaanu soo dejinay habeen leylatulqadriga gudihii habeenkaasina inuu ramadaan dhex dhaco waxaa caddaynaya shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aan marka waa habeen ramadaan ka mida weliba tobanka dambe ayuu ku sugan yahay tobanka dambe ee ramadaan ayuu ku jiraa saas aawadeed baa nebiga calayhi salaatu wasalaam markii uu ictikaafay tobanka dhexe isagoo raadinaya leylatulqadriga la yidhi waxaad doonaysay way kaa dambaysaa dabeed markii dambe wuxuu ictikaafay tobanka dambuu ictikaafay taasaanu markii dambe ku sugnaaday waxaanu aad u boorriyey nebigu calayhi salaatu wasalaam tobanka dambe in laga raadiyo weliba wuxuu boorriyey in markaa tirooyinka kala dhiman ee aan isku buuxin ee tobanka damba in laga raadiyo weliba waxa uu boorriyey toddobada dambe in laga raadiyo ayuu markaa booriyey intaa mid walba axaadiis baa ku soo aroortay xadiiskani wuxuu tilmaamayaa inay saxaaba riyootay jamac saxaabada ka mida maaha mid iyo laba waa jamac jamac sulaxa ah oo wanwanaagsan ilaa asxaabta nebigu sala allahu aleyh wasalam waa wanaagsan yihin waa saalixiin ayaa riyooday riyadoodii baa waxay isku waafaqday toddobada dambe in leylatulqadrigu ku sugan yahay baa riyooyinkoodii isku waafaqeen nebigu calayhi salaatu wasalaam markaasu wuxuu yidhi araa ru'yaakum qad tawaata'at waxaan ku ogaaday ru'yadani waa cilmiya araa waxaan ku ogahay ru'yaakum riyooyinkiinnu qad tawaata'at inay iswaafaqday fii sabci alawaakhir toddobada dambe inay isku waafaqday bimacnaa inuu leylatulqadri uu ku sugan yahay toddobada dambe inay isku waafaqday markaasuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam qofkii ku dadaalaya ee raadinaya oo u qastaayo oo doonaya leylatulqadriga inuu toddobada dambe ka raadiyo waxaa laga qaadanayaa riyooyinka mutacadidka ah ee markaa kala duduwan ee cid kala duwani ku riyootay ee iswaafaqdaa ictibaar gaara inay leedahaa laga qaadanaya alcalaamatu ibnuqayim wuxuu yidhaahdaa tawaatu'u riwaayaat iyo tawaatu'u ru'aa riwaayaadka axaadiistu inay iswaafaqaan iyo riyooyinku inay iswaafaqaan midna been ma noqoto yacnii riwaayaad badan oo kala duwan oo saxaabo kala duwanay soo warisay ama riwaayaad kala duwani ay soo warisay oo axaadiida ah markay iswaafaqdo been inay noqotaa ma dhici karto riyooyinka iswaafaqoo dad kala duwani ku riyoodeen oo macno isku waafaqsan yihiin waxay isku waafaqayaan ku wada riyooday mid waliba saa u arkay iyaduna been ma noqoto marka waxaa laga qaadanayaa riyooyinkii ashyaada noocaasoo kalea ah, in waxa weeye markaa yacni ictibaar ay leedahay gaara riyooyinku ay leeyihiin baa laga qaadanaya nebigu wuxuu amray calayhi salaatu wasalaam in laga raadiyo toddobada dambe in laga raadiyo ayuu nebigu amray calayhi salaatu wasalaam leylatulqadriga in laga raadiyo toddobada dambe sababtana wuxuu ka dhigay riyooyinka iswaafaqaya caynkaasa markii horena meelihii loo filayay ka mid ahay oo toddobada dambe dee tobankii unbay ka mid yihiin toddobiyo labaatankina wuxuu ka mid yahay toddobadan unbuu ka mid yahay tobankana waa ka mid ya waxaanay markaa culammada jumhuurka culammadu yidhaahdaan habeenka toddobiyo labaatanaad waa arjaa leylatin waa habeenka loogu rajada badan yahay jamaahiir ahlicilmi saasay yidhahdeen jumhuurkaasaa ku tegey laakiin in markaa lagu kaaftoomo habeenka toddobiyo labaatanka keliya maaha dadka qaar waxay sameeyaan inuu inta kale hadduu doono wax badanba aanu samayn ee uu fidcad iska seexdo laakiin habeenka toddobiyo labaatanaad baa laga yaabaa inuu cibaado ku saamallaylo oo aanu seexanin aad iyo aada ugu dadaalo isagoo leylatulqadriga raadinaya waa fiican tahay in la raadiyo laakiin raadintii dee naqsi baa ku jira naqsiga ku jiraana waxay tahay damaan ma haysatid habeenka toddobiyo labaatanaad inay tahay leylatulqadrigu rubbama inaynay ahayn oo ay ka baaqato saas aawadee in la dadaalo tobanka si isku mida loo dadaalo ayaa saxdu tahay axaadiista soo aroortayna xoogaa waa kala duwantahoo qaarba habeen bay tilmaamayaan xadiis culammadu isku khilaafeen mawquuf miya mise waa marfuuc waa jira odhanaya leylatu alqadri leylatu sabcin wa cishriin leylatulqadrigu waa habeenka toddobiyo labaatanaad weey culammada qaarkood waa quweeyeen isagoo marfuucay quweeyeen culammada qaarkoodna marfuucnimada waa cilleeyeen waxay yidhaahdeen waa mawquuf bay ku yahay saxaabiga saxaabiguu mawquuf ku yahay yidhahdeen ikhtilaaf baa ku sugan culammada dhexdooda xadiiskaasi mawquuf miya arjax a inuu yahay mise inuu marfuuc yahay arjaxa labada kee arjaxa mawquufnimada mise marfuucnimada xadiis kale waa soo arooray oo tilmaamaya leylat lqadri leylatu arbacin wa leylatu lqadrigu waa habeenka afariyo labaatanaad xadiis kale waa soo arooray in nebiga calayhi salaatu wasalaam la tusay habeenka leylatulqadriga calaamadna la tusay calaamaddaas inay ahayd subaxeeda inuu markaa ku sujuudi doono yacni rays ku sujuudi doono rays inuu ku sujuudi doono yacni iyadoo roobda'ay oo ciiddi qoyan tahay yacni markaa biyaha iyo ciiddaas isku jira inuu nebigu ku sujuudi doono salaadda subax ayaa la tusay habeenkii caynkaas ahaa ee sifada noocaasa nebigu u sheegay toddobiyo labaatanka ma ahayn waxa markaa uu ahaa koob iyo labaatankii ama saddex iyo labaatanka labada mid buu ahaa imaamu shaafici taasuu qaato xadiiskaana muslim baa saxiixa ku soo wariyey waxa uu yidhi habeenka laylatulqadrigu waa koob iyo labaatanka ama waa saddex iyo labaatanka isagu markaa shaafici u badin maayo in leylatulqadrigu toddobiyo labaatanka yahay jumhuurka masaladaa waa ku khilaafsan yahay wuxuu leeyahay waa koob iyo labaatanka ama waa saddex iyo labaatanka sida loo kulminayaa adilada ku soo aroortay waxay noqonaysaa in la yidhaahdo habeenka leylatulqadrigu waa guurguuraa oo sannadba habeen buu noqdaa ha yeeshee tobanka dambe kama baxo oo sanad wuxuu noqonayaa toddobiyo labaatanka sanad wuxuu noqonayaa koob iyo labaatanka sanad wuxuu noqonayaa saddex iyo labaatanka sanad wuxuu noqonayaa yacni marka habeen kale ayuu noqonaya marka sanawaadka kala duwan buu guurguurayaa sannadba mid noqonayaa iskiina u guuri maayo dee ilaahay baa ka yeelayaa loo jeedaa wejiga ugu arjaxsan adilada lagu kulminayaa sidaa weeye aqwaal fara badan baa ku sugan leylatulqadrigo laysugu khilaafay ibnu xajar wuxuu soo arooriyaa afartan qowl in ka badan ayuu soo arooriyaa oo tacyiinka leylatulqadriga ku saabsan akara min arbaciina qawla marka khulaasadu waxay tahay tobanka dambuu ku jiraa habeennada tiradu kala dhimantaana loogu rajo badan yahay waxaana loogu sii rajo badan yahay toddobada dambe waayahay xadiidka kun iyo boqol iyo sagaal iyo sagaashan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo laba boqol iyo toban wa can caishata radia allahu canha qaalat kaana rasuulu ullahi sala allahu alayh wasalam yujaawiru fi alcashri alawaakhiri min ramadaan caaisha waxay tidhi radia allahu canha wa ardaaha kaana wuxuu ahaan jiray nebigu calayhi asalaatu wasalaam kaana rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam yujaawiru mid ictikaafuu ahaan jiray fi lcashri alawaakhiri tobanka dambe gudihiisa ayuu ictikaafi jiray min ramadaana xaal tobankaa dambe ramadaan ka mid yahay wa yaquulu wuxuu odhan jiray taxaraw leylata alqadri fi alcashri alawaakhir taxaraw u qasdo ka raadiya leylata alqadri leylatulqadriga fi alcashri alawaakhiri tobanka dambe gudihiisa tobankaa dambe xaaluu markaa min ramadaana ramadaan ka ahaado ramadaan ka mid yahay muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa in nabigu calayhi salaatu wasalaam tobanka dambe ramadaan inuu ictikaafi jiray ictikaafkuna waxay tahay waa luzuumka masjidka lagu sugnaanayo la laasimayo cibaada ahaan niyatulcibaado loo laasimayo oo aan markaa waxaweeye eh, xaajo lagama maarmaana mooyaane wax kale aanu masjidka uga baxayn habeennadaa markaas waxaa tobankee dambe masjidku ku sugnaanaya markuu masjidka ku sugnaado ee ramadaan ilaahay baxdo kama baxayo habeenka ciidda ayuu ka soo baxaya intaa masjidku ku sugan yihi laakiin wixii xaajada bini aadamka waa u bixi karaa hadduu khalaa u baahdo ama waxa weeye u baahdo inuu soo maydho u baahdo janaabo iyo wax la mida ay ku dhacaan ama waxaweeyaan uu u soo maydhanayo maydhashadii jumcada oo kale usoo maydhanayo ashyaada noocaasoo oo kale waa u bixi karaa wixii markaa dan ah yacni waa u bixi karaa laakiin dan adduunyo kaleo uu marka gelayaa ma jiro tan kale ma gelayo masjidkuu ku sugnaanayaa cibaadadaasuu ku sugnaanaya ictikaaf weeye markaa jiwaarka mujaawarada waxaa laga tilmaamayaa ictikaafkii baa looga jeeda kaana rasuul lahi sala allahu alay wasalam yujaawiru fi alcashri alawaakhiri min ramadaan goormuu bilaabi jiray markaa uu doonaayo inuu ictikaafo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu markaa bilaabi jiray yacnii habeenka labaatanaad salaadda subax markuu tukado ee habeenkii labaatanaad uu baxo salaaddaa subax dabadeed buu geli jiray masjidka oo bilaabi jiray oo toban ramadaan baa la yidhi ee armay bisha ku dhammaataa sagaaliyo labaatan ahlucilmigu waxay yidhaahdeen markaa ay sagaaliyo labaatan ku dhammaatana toban bay iska xisaaban tahay oo xukman tobankii bay leedahay tobankii ayay leedahay marka waxay noqonaysaa uun tobanka dambe sagaal ha noqoto bishu ha ku dhammaato sagaal iyo labaatan ama soddon ha ku dhammaatee tobanka dambe wuxuu ka bilaabmayaa habeenka koob iyo labaatanaad ayuu ka bilaabmayaa markaa subaxa labaatanaad axaadiista sheegaysa in nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu subax tukado inuu geli jiray waxay caddaynaysaa habeenka labaatanaad inaanu ku jirin tobanka dambe inaanu ku jirin ayaa laga qaadanaya taasaa laga qaadanaya bishu xataa hadday dhimanto yacni ficil ahaan haddii habeen ka dhinmo bisha oo ay sagaal iyo labaatan ku dhammaato xukum tamaam bay iska leedahay markaas saas weeye waa yahay axaadiista soo aroortoo tilmaamaysa marka laga hadlayo bisha nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay yacni waxaweye tobanka dambe markuu sheegaayey yacni markaas sagaal iyo toddoba iyo yacni shan iyo saddex iyo riwaayaadka qaarkoodna waxay sheegayaan sagaal markay hadho iyo toddoba markay hadho iyo markay shani hadho iyo marka saddex hadho yacni saasoo kale sheegaya marka tirooyinka isku buuxda lafteeda mamnuuc maaha inay marka waxaan gasho leylatulqadrigu waa suuroobi kartaa marka haddii la yidhahdo markay sagaal hadho marka laga soo tiriyo xagga dambe laga soo tiriyo tiradii markay isku buuxdo iyo markay ayna isku buuxin maxay marka kala noqonaysa ahlucilmigu waxay yidhaahdeen haddii bishu ay eh, sagaal sagaaliyo labaatan ku dhammaatana eh, habeenka sagaalaad wuxuu ku jiraa iyadu ka mid yahay markay sagaal hadho waxay noqonaysaa un koob iyo labaatanka koob iyo labaatankay noqonaysa eh, saasay markaa u dhacaysa habeenka marka waxa weeye markay toddoba hadhana waxay noqonaysaa yani waxa weyaan habeenkaa lagu tirinayaa oo tirada ku jira dabeedna waxay noqonaysaa habeenka saddexiyo labaatanaad saasay noqonaysaa marka kalena waxa weeye inay habeenka yacni waxa weeye ku dhacdo ta'wiil ahaan yani tiradu isku buuxdana oo saa u fasirantana waa suuroobi kartaa inuu ka baxsanaado loo tiriyo inuu ka baxsan yahayna oo marna lagu tiriyo marna laga tirinaayo marna laga reebaayo marna lagu darayo yacni sidaas iyadana waxaway waa noqonaysa waa yahay marka nebigu wuxuu amray calayhi salaatu wasalaam tobanka dambe ramadaan in lagu dadaalo taxaraw leylata alqadri fi alcashri alawaakhiri min ramadaan marka tobankaa kama baxdo tobanka dhexe ma gasho tobanka hore ma gasho ramadaan kama baxdo tobankaa dambay ku jirtaa waa xilli kooban marka xilligaa in laga faa'iidaystooo lagu dadaalo si isku mida ah loo dadaalo ayaa marka waxaweeye aynu u baahannahay yacnii ruuxii gaadhaa hadda markaa waaba iska soo dhowday malaaye ilahay khayr hanagu gaadhsiiyo waa in marka laga faa'iidaystaa oo aad yo aad lagu dadaala xadiiska kun iyo laba boqol dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo laba boqol iyo koob iyo toban wa bukhaari wuxuu ka soo wariyey caaisha radia allaahu canha ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam uu yidhi taxaraw leylata alqadri leylat lqadriga ku dadaalo u qasda taxaraw u qasdo ku dadaala leylat alqadri fi lwitri tirada kala dhiman gudaheeda yacni ku dadaala min alcashri alawaakhir xaal witrigaasi ka mid yahay tobanka dambe uu ka mid yahay min ramadaana xaal tobankaa dambena min ramadaana ramadaan uu ka mid yahay rawaahu lbukhaariyu xadiidka bukhaari ayaa soo wariyey xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa tobanka dambe ee ramadaan in aad looga doono oo looga raadiyo leylatulqadriga waxaa loo raadinayaa cibaadadii si loo farabadsado oo fadli badan loo kasbado ayaa aad iyo aad loogu dadaalayaa khaas ahaan qiyaamkii yacni markaa in lala yimaado wakadalika cibaadaadka kale ruuxu awoodi karana inuu la yimaado nooc kastaba ha noqotee hadday qur-aan akhris tahay hadday dikri tahay hadday duca tahay hadday sadaqaad tahay hadday ixsaanno kale uu sameeye tahay yacni ashyaada noocaasa inuu aad ugu dadaala way fiican tahay waxaase ugu horeeya yacni marka farallada laga yimaado uu gudanayo qofku qiyaamkii ramadaan ayaa ugu horeeya marka tobanka dambe weliba tirooyinka kala dhiman in lagu sii dadaalo aada looga raadiyo ayaa markaa laga qaadanayaa waa koob iyo labaatanka saddex iyo labaatanka shan iyo labaatanka toddobiyo labaatanka sagaal iyo labaatanka habeenadaa tiradu kala dhiman tahay baa si gaara ah laynoogu sii booriyey inaynu markaa ka raadino ka doonno leylatulqadriga xadiiska kun iyo laba boqol iyo kow dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo laba boqol iyo labiyo toban wa canha radia allaahu canha bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen caaisha qaalat inay tidhi kaana rasuulullaahi sala allahu aleyh wasalam waxay tidhi rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam wuxuu ahaan jiray idaa dakhala alcashru alawaakhiru min ramadaan markuu soo galo tobanka dambe min ramadaana ramadaan ka midii xaalay ramadaan ka mid yihiin axya alleyla habeenka waa noolayn jiray waxaa loo jeedaa cibaadu ku noolayn jiray oo habeenkaa uu ku soo jeedi jiray wa ayqada ahlahu ehelkiisana waa toosan jiroo dumarkiisa nebigu waa kicin jiray si ay u cibaadaystaan oo u tukadaan oo qiyaamuleyl ula yimaadaan wajadda yacni waa ijtihaadi jiroo waa dadaali jiray wa shadda almi'zara guntigana waa adkaysan jiray wa shadda almi'zara guntigana waa adkaysan jiray muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiidkanna waxa uu ku tusinayaa tobanka dambe nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu dadaalka aad u badin jiray isagoo mar walba isagu dadaal badnaa ayaa haddana habeenka inuu noolayn jiray baa la sheegay waxaa laga fahmayaa bay culamada qaar yidhaahdeen habeenkaa inaanu seexan jirin habeenkaa laylatulqadriga inaanu seexan jirin wax yaro oo ama laamadoodsiya ama wax la mida mooye yacni markaa habeenkao dhan inuu cibaado ku noolayn jiray cibaadada markaa lala yimaadaana noolayn oo kale ay uga dhigan tahay yacni markaa saasaa axya leyla loo yidhi ta kale ehelkiisana waa kicin jiray in macruufkii la amraayo khayrka loo jiidaayo wanaagga loogu yeedha ayaa laga qaadanayaa oo lagu boorinayo iyaguna inay markaa cibaadada la yimaadaan lagu tirtirsinayo oo lagu boorinayo ayaa laga qaadanaya waayahay waa dadaali jiray washadda almi'sar shadd almizar culammadu waxay yidhaahdeen waxaa laga tilmaamayaa eh, ehelku ka dheeraan jirayoo dumarka uma tegi jirin yacnii fursaddaa tegaysa ayuu doonayay inuu ka faa'iidaysto sidaas aawadeed dumarkii ictizaal buu ka samaynayey ictizaal buu ka samaynayey badiba de waa ictikaafi jiray tobanka dambe waa ictikaafi jiray muctakifkuna galma maba samayn karaba waxyaalaha galmadu waa burinaysaaba ictikaafkii walaa tubaashiruuhunna wa antum caakifuuna fi lmasaajid waa ta allah yidhi marka waxa weye shadd almi'zar waa kinaaya can alictizaal can innisaa dumarkii inuu ka fogaan jiro o ka dheeraan jiray yacnii ayaa laga sarbeebayaa oo galmo iyo muqadimaadkeed toonna lama iman jirin tobankaa dambe waayahay xadiidka kun iyo laba boqol iyo laba dabcadaha qaarkoodna waa kun muslim waxa uu ka soo wariyey caaisha qaalat inay tidhi kaana rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaan jiray yejtahidu fii ramadaana mid dadaala ramadaan gudaheed maa laa yejtahidu fii hayri ramadaan wuxuu u dadaali jiro u ijtihaadi jiro cibaadada ku dadaali jiray si aanu u dadaalin wakhtiyada kale ee aan ramadaan ahayn wa fi lcashri alawaakhiri minhu maa laa yejtahidu fii hayrih wuxuu kaloo nebigu calayhi salaatu wasalaam u dadaali jiray tobanka dambe ayuu dadaali jiray gudihiisa minhu xaal tobankaa dambe ka mid yahay ramadaan wuxuu dadaali jiray maa laa yajtahidu fii hayri yacnii markaa si aan u dadaalin yacnii wakhti kaleoo aan tobanka ramadaan ugu dambeeya aan ahayn si aanu u dadaalin ayuu u dadaali jiray tobanka dambe ee ramadaan oo bimacnaa tobanka dambe ramadaan siduu u dadaala waa ka badnayd labaatanka hore ramadaan siduu u dadaalo ziyaaday ka lahaydoo tobanka dambea dadaalku sii badnaa oo sii labanlaabaayey rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiidkanna waxaa laga qaadanayaa ramadaanta in ijtihaadka iyo cibaadada la kordhiyo oo dadaalka la farabadiyo inay mustaxab tahay oo sunno tahay baa laga qaadanaya oo wakhtiyada kale si aanu qofku u dadaalin waa inuu u dadaalaa ramadaanta oo dadaalkiisa cibaadada ee ramadaan waa inuu fara badiyaa tobanka ugu dambeeya ramadaanna waa inuu ka sii badiyaa oo aad iyo aad ay uga sii badataa weliba habeenkii inuu cibaadada sii badiyaa afdal ah leylatulqadrigu maalin kuma sugnay habeen buu ku sugan yahy salaamun hiya xataa matlaci alfajri waxay ku eg tahay waaga dilaaciis waagu hadduu dilaaco leylatulqadrigii waa baxay marka maalinnimadii soo geli mayso saacad maalin ka midina soo geli mayso yacnii habeenkii ayay ku sugan tahay marka wakhtiga habeenkii weliba dadaalka in aad loo sii badiyo ayaa laga qaadanaya aad iyo aad loogu dadaalo ayaa laga qaadanaya waxay culammadu isweydiiyaan maa min ayaamin alcamalu saalixu fiihinna khayrun axabu ila allahi min hadii alayaam maalmahaas maxay ahayn cashru cashru dulxija tobankaa dulxije uga horreeya iyo tobanka ramadaan ugu dambeeya kee fadli badan yacnii mid walba fadlaa loo sheegay nebigu wuxuu sheegay calayhi asalaatu wasalaam maa min ayaamin alcamalu alsaalixu fiihinna khayrun wa ila allahi min hadihi alayaam yacni cashra dilxija tobanka dilxije uga horreeya camal saalixoo la qabto wakhti uu kaga fadli badan yahay tobankaa ma jiro ee tobankaasuu ugu khayr badan yahay markaasay yidhaaheen walaljihaadu fii sabiili illaah qaala walaljihaadu fii sabiili illah yacni xataa jihaadka ilaahay waddadiisa loo jihaado xilli kale waxaa ka fadli badan tobankan cibaadada iyo camalka saalixa lala yimaado mooyaane nin naftiisa iyo maalkiisiba la baxay oo aan midnaba la soo noqon oo sidaa ku galay kaas isagu wuxuu noqonayaa mid fadli badan culammadu waxay ku kulmiyaan tobanka ramadaanna xagga habeennimaday u fadli badan yihiin min xaysu layaal marka la eego habeennada waxa fadli badan habeennadan tobankee ugu dambeeya ramadaan xagga maalmaha haddii laga eegana tobanka maalmood ee dulxijo uga horreeyaa fadli badan midna waxa weeye xagga layaalkii habeenku u fadli badan yahay midna xagga maalmuhu u fadli badan yahay saas weye xadiidka kun iyo laba boqol iyo saddex dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo laba boqol iyo afar iyo toban wa canha imaamu tirmidi wuxuu ka soo wariyey caaisha qaalat inay tidhi qultu yaa rasuula allah waxaan idhi rasuulki ilaahayow ara'ayta in calimtu ayu leylatin leylat alqadri ma aquulu fiiha ara'ayta iiga warran in calimtu haddaan ogaado ayu leylatin leylatu alqadri habeenkee habeenkeebaa leylatulqadrigu yahay ayu laylatin leylat lqadri waa habeenkee leylatulqadri leylatulqadrigu haddaan garto maa aquulu fiiha ay ayu shayin aquuluhu fiiha shaygee baan idhaahdaa maxaan idhaahdaa ama aya shayin aquulu fiiha ayu shayin aquuluhu fiiha shaygee baan idhaahdaa maxaan idhaahdaa qaala nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam quulii waxaad tidhaahdaa allaahumma ya allaahu allaahow innaka adigu cafuwun mid cafin badan baad tahay oo dembidhaafis badan oo dembiga markaa tirtira oo masaxa tuxibu alcafwa waxaad jeceshahay cafinta aad dembiyada dhaafto cafido oo raadkii dembiyadaba aad ka masaxdo dadka waad jeceshahay inaad wax cafidaad jeceshahay facfu cannii ilaahay i cafi oo dembiyada iga cafiyo iga dhaaf rawaahu tirmidiyu xadiidka tirmidi baa soo wariyey wa qaala xadiisun xasanun saxiix waxaanu ihi waa xadiis xasana oo saxiixa weeye xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa habeenka laylatulqadriga haddiiba la garto maxaa la odhanayaa marka caaisha nebiga waxay weydiisay calayhi salaatu wasalaam haddii habeenkii leylatulqadriga aan aqoonsado gartaba inuu leylatulqadri yahay maxaan idhaahdaa nebigu wuxuu u laqimay ducada marka waxaa laga qaadanayaa habeennada leylatulqadriga ducada in aad looga faa'iidaysto loogu dadaala laga qaadanayo waxaa kaloo laga qaadanayaa ducadan fadligeeda laga qaadanaya oo allah marka la baryaayo waxyaalaha dee ugu muhiimsane allah la weydiistaa waxaweeye waa dembi dhaaf iyo cafin yacni waxa ugu markaa weyn ee ilaahay laga baryaa waa cafin ilaahay dembigaaga kaa cafiyo marka in ducadan habeennada ramadaanba ama habeennada tobanka ramadaan tobanka ramadaan ee ugu dambeeya in markaa ducadan la badiyo oo dee yacni habeen walba la yidhaahdo ayaa laga qaadanaya si waxa weeye habeenkii qadriga ducadan inaad la timi oo aad eh, weliba si yacni ilxaax le ilaahay uga bariday oo aad ku celcelinayso aad tadarucayso ilaahay isu dhuldhigayso yacni waxaweye ilaahay aad sidaa uga bariday inaad marka waxa weeyaan baryadan la timaado baryada markaad ilaahay baryaysana qalbiga inaad soo xaadirso weeye oo waxaweeye qofku markaa ducadii baahidiisa u muujiyo tadarruco oo isudhuldhigo yacni ducada ku gariiro yani saas yada aad yo aad yani ugu dadaalo ducadii waxaa ku sugan allah sifaatkiisa iyo asmaadiisa oo lagu tawasulaya ku sugan allaahumma ya allaahu innaka cafuwun waa la ammaanayaa ilaahay waxaa tahay mid cafin badan asmaadiisa alcafuwu baa ka mida ya markaa mid cafin badan baa tahay waa isimkiisaoo lagu tawasulaayo walilaahi alasmaa'u alxusnaa fadcuuhu biha tuxibu alcafwa waa sifaatkiisiioo lagu tawasulayo cafintaad jeceshahay marka inaad cafuwu tahay oo cafinna jeceshahay daraaddeedii cafi baa macnuhu u dhacaya ya daraaddeedii cafi marka waxa weeye asmaada ilaahay marka lagu tawasulayana waxay yidhahdeen culammadu waxa fiican isim walba waxaad doonayso isimka ansabka u ah inaad ilaahay ku barido haddaad makfiro iyo raxmad ilaahay ka baryayso innaka ghafuurun raxiim inaad tidhaahdaa fiican haddaad cafin ka baryayso innaka cafuwun inaad tidhaahdo ayaa markaysa waxa fiican yacni marba marka waxa weeye nooca aad ilaahay weydiisanayso isimka ansabka u ahe munaasibka u ah ayaa ilaahay lagu baryayaa marka habeenka laylatulqadriga calaa kulli xaal tacyiinkiisa culammadu isku khilaafeen saynu soo sheegnay habeen tobanka dambe ku jiraana ma jiro mooyaane in culammada qaarkood ay qabaan habeenkaasi in laylatulqadri yahay tobanka habeen walba waa lagu sheegay ama tirada ha isku buuxdo ama ha kala dhinnaato yacni marka afartanka qowl aqwaasha ka badanee ku sugan waxaa ka mid a ah, tobanka dambe markaysaga waxaan inay qoloba mid ku sheegtay qaar yidhahda koob iyo labaatanka labiyo labaatanka saddex iyo labaatanka afar iyo labaatanka shan iyo labaatanka habeenna aan la dhaafin qolo waliba ay yidhahan waa habeenkaa calaa kulli xaal laakiin waxaa loogu rajo badan yahay tirooyinka kala dhiman ayaa arja ah oo sida badan yani leylat alqadrigu gelaya sida lagu kulminayaana waa inuu guurguuro oo sanadba uu noqdo yani marka habeen marka uu noqdo yani weeye baabka laba boqol iyo shan iyo toban baabu fadli siwaaki wa khisaali ilfitra cadayga fadligiisu u baab yahay wa khisaali ilfitra iyo fitrada khasladaheeda ashyaada marka waxawaye fitrada ahe lala imanaayo ayuu marka u baab xadiiska kun iyo laba boqol iyo afar dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo laba boqol iyo shan iyo toban can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal lowlaa an ashuqa cala ummatii aw cala annaasi laamartuhum bisiwaaki maca kulli salaa rasuulku wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam lowlaa an ashuqa cala ummatii lowlaa karaahatu an ashuqa cala ummatii aw cala annaasi dadka marka ummaddayda inaan dhibo kahashadan kahanayo ama karaahiyaysadkaan karaahiyaysanaya haddaynay ahayn mawjuudatun mid jirta haddaynay ahaan lahayn la amartuhum bisiwaaki waxaan amri lahaa cadayga ayaan amri lahaa ama rumayga ayaan amri lahaa maca kulli salaatin salaad kasta la jirkeeda ayaan amri lahaa inay cadaydaan ama rumaydaan ee waxaan uga baqayaa ummaddayda inaan dhibo ayaan marka uga baqayaa ama u karaahiyeysanayaa oo la nacayaa sidaas aawadeed baan u amri waayey ee cadayga ay cadaynayaan wakhtiga salaadda marka salaadda ay gelayaan inay cadaydaan saasaanan u amrin amaraan ku waajibinayo aanan amrin muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay waxaa markaa la qadarayaa makhaafatu ama karaahatu baa la qadarayaa macnaa shuqa horteed ay lowlaa karaahatu mashaqati ummatii yacni marka ummaddayda inaan dhibo ama karaahatu an ashuqa eh, calaa ummatii makhaafatuna waa la qadari karaa karaahatu ama makhaafatu eh, mubtaduhu wuxuu noqonayaa marka in la qadaro ayuu noqonaya mawjuudatun baa marka macnuhu dhacaya khawfu haddaad qadartana mawjuudun bay noqonaysa eh, la amartum bisiwaaki maca kulli salaa marka waxay noqonaysaa karaahadii way jirtaa uu kahanayay nebigu calayhi salaatu wasalaam laakiin amarkii uu amray cadayga uu amray salaad kasta agteeda uu amray in la cadaydaa iyadu ma jirto amarkan marka waxaa loo jeeda amru iijaab baa looga jeeda amar waajibin ah amarka wuxuu u laba qayboodoo amru iijaab amar waajibin ah iyo amru istixbaab amar sunnayn ah marka amarka sunnayntii waa iska jiraayo sunno waa yahay imkabaa cadayga la cadayanayo wakhtiga salaadda la gelay laakiin maxaan jirin in la waajibiyey baan jirin oo wujuubka ayaan jirin marka waxa weeye kama shaqadu ka imanaysaana waa kii wuxuu ka imanaya wujuubku ka imanaya in arrinkii la waajibiyo taasaa mashaqa ka imanaysa laakiin sunne mashaqa ka iman mayso qofku hadduu marka waxa weeye nashaad helo oo uu kari karo nashaad iyo firfircoonina helo waa la imanaya sunnihii hadduu markaa wahsadana waa ka tegaya walaa xaraja calayhi isagaan istikfaaf samaynayn oo aan fudaydsanayn ayuu marka waxayani iska daynaya wakhtiga marka uu ka wahsado yani marka uu iska daynaya kumana dambaabayo inuu dee markaa sunnihii samayn waayo ku dambaabi maayo sunnihii inuu samayn waayo kuma dambaabayo marka ka mashaqadu ka imanaya waxaweye waa waajibiinta weyi waxaa kaloo laga qaataa xadiiska amarku inuu keensado waajibnimo alamru yaqtadi alwujuub qaacidada ah amarku wuxuu keensadaa waajibnimo ayuu keensanaya sharcigu wuxuu amro waxaa laga qaataa asaalatan inuu waajib yahay mooyaane deliil ka leexiya in la helo haddii la helo deliil ka leexiya waa laga leexinaya marka ya oo sunno tilmaamaya waa lagu xambaaraya marka laakiin haddii kale waxaa lagu xambaaraya waajibinta lagu xambaaraya inuu waajib yahay baa lagu xambaaraya saas yadaa weeye yacni cadligu aad buu markaa muhim u yahay dee sharcan waa laynoo amray inu la nimaadno tahaara ku jirta saynu arki doonno fawaa'id sixiyana waa ku suganta an caafimaadka xaggiisa faa'iidooyin badan baa ku jira ruuxu markuu cadayan waayo xanuunno u qaadi karaa xanuunno xanuunno badan waa ka iman karaa ilkii kharibmaan yacni waxa weeyaan fasaad badani marka u yimaado yacni addaraar baa ka imanaysa marka waxa weye fawaa'id fara badan baa ku jira saas aawadeed cadayga in aad markaa loo badsado ayaa muhim ah awqaadda salaada awqaadda cibaadada awqaadda qiraa'ada marka hurdada laga kaco waa wakhtiga ugu sii daran hurdada marka laga kaco waa ugu sii muhiimsanta in lala yimaado waqtiga laakiin marka lala imanaayo waxaynu la imanaynaa tacabud maqsuudku ma aha oo keliya caafimaadka laakiin ujeeddada weynaynu u samaynaynaa waxay noqonaysaa yani itibaacu sharci imtisaal inayn marka u samaynayno yani tan waxa weeye inay markaa sixadii iyo caafimaadkii ay anfacayo iyadu waxay noqonaysaa shay marka aanawi ay laakiin maqsuudka aynu u samaynaynaa wuxuu noqonayaa waa itibaac lisharci sharciga la raacaayo oo waxaweeye marka imtisaal loo samaynayo oo rabbi markaa lagu caabudaayo rabbi loogu dhowaanayo yani saas yadaabaa loo samaynaya laakiin waxa weeye marka maqsuudka laguma xidhayo tacaafimaadka lagu xidhi maayo tacaafimaadka lagu xidhi maayo xadiiska kun iyo laba boqol iyo shan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo laba boqol iyo lix iyo toban wa can xudayfata radia allahu canhu qaala kaana rasulu ulahi sala allahu aleyh wasalam ida qaama min annowm xudayfa waxau yidhi kaana rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaan jiray ida qaama min annowmi markuu ka kaco hurdada yashuusu mid mariye ayuu ahaan jiray oo ku duuga faahu afkiisa bisiwaaki cadayga mid ku duuga ayuu ahaan jiray oo cadaygii ayuu markaa marin jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim ayaa isku waafaqay ashawsu shawsku addalku waa ku duugista lagu duugo oo la mariyo weeye marka uu ruuxu cadaynayana waa inuu marka waxa ilkaha iyo carabka yacni intaba mariyaa ilkaa wuxuu ka marinayaa xaggan dibadda soo jeedda ee xagga wax lagu calaaliye ee markiisa markaa ilkuha iska qabsanayaan xagga gudaha xigta saddex jihay markaa ilkii leeyihin saddexda jihaba waa in laga mariyaa xaggan waa laga marinayaa xagga wax lagu calaaliye labada ilkuhu markaa labada daan markay isu yimaadaan isqabsanaysa xaggaana waa laga marinayaa xaggaana waa laga marinaya xagga gudaha xigtana waa laga marinaya markiisa waxaan ilkihii yani waxaa kaloo la marinayaa yani waxaweye carabkii iyo dhalxanagiina markiisa waxaa la marinaya marka intaasoo dhan marka la sameeyo ay noqonaysaa caday hadduu ruuxu ku cadayanayo markiisa waxaan yani eh, cadaygan markaa dhirta ah inta hore uu ku cadayday uu iska goynaya aadaabta ay culammadu sheegaan inta hore waa inuu gooyaa ee hore ugu cadayday in cusub waa calaaliyaa in cusub markuu calaaliyo intaa cusub ayuu markaysaa mar walba im cusubbu ku cadaynaya waayo inta hore jeermiskii baa ku jira hore ayaa markiisa waxaa ku jira waxaana weliba markaysaa nafci badan baa la yidhi in waxaweeye markaa cadaygaasi u noqdo mid qoyan mid qoyan oo markaysa markaa biyale inuu yahay ayaa markaysa markaa fiican waayo qoyaanka cadaygu qoyan yahay qorigaas waxaa ku jira maaddo yani waxa weeyaan u fiican ciridka u fiican iyo ilkahaba marka maaddada caynkaas ee marka waxa ka qoyan waxaa ku jira ka qoyan dheecaankaas uu leeyahay yani marka waxa weeye aad iyo aad baa marka ugu nafci badan tahay yani ilkaha iyo ciridkaba marka mar walba markaysaga inuu noqdo ka lagu cadayanaya hadduu markaa ku cadayanayo qori ku cadayanayo inaanu qalalayn markaysaa qoyan yahay ayaa fiican inta horena wuu iska goynayaa yani xadiiska waaba ku soo aroortay nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu xanuunsanaayey caaisha in marka waxan ay uga goysay intii hore markaysa ay uga goysay oo deedna in dambe ay u calaalisay yani marka deedna nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku cadayday markuu yidhi cadaygay keen intii horean ka jaray bay tidhi dabeed markaasaan in dambe u calaaliyey nebiga calayhi salaatu wasalaam maadaama uu aad u xanuunsanayey markaan in dambe u calaaliyey ayaan dabeedna markiis markaa u dhiibey dabeedna markaasuu ku cadayday nebigu calayhi salaatu wasalaam oo si wanaagsan ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ugu cadayday sida xadiisku tilmaamaya marka marinta la marinayo ilkaha yacni carabka carabkana waa arki doonnaa marka xadiis markaa tilmaamaaya waan arki doonnaa marka intaba in la mariyo oo marka lagu duugo weeyaan ta kale ka qalaalelin waxaa laga yaabaa de inuu waxyeelo qofka oo ciridkiisa markiisa markaa waxyeela ayaa suuragala markuu qoyan yahay waa latiifan yahay oo inaan waxba yeelin ayay markaa noqonaysa xadiiska waxaa laga qaadanaya wakhtiga hurdada laga kaco inay mustaxab tahay in cadayga lala yimaado eh, ayaa laga qaadanaya xadiiska kun iyo laba boqol iyo lix dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo laba boqol iyo toddobiyo toban wa can caaishata radia allahu canha qaalat kuna nucidu lirasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam siwaakahu wa tahuurahu fayabcasuhu allahu maa shaaa an yabcasahu min alleyl caaisha waxay tidhi kunnaa waxaanu ahay nuciddu qaar u diyaariya lirasuulilahi sal allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay qaar u diyaariya ayaanu ahayn siwaakahu cadaygiisa ayaanu u diyaarin jiray wa tahuurahu iyo wuxuu ku tahaaro qaadanayo u diyaarin jiray tahuur iyo tuhuur tahuur waxa le waxa lagu tahaaro qaato biyaha lagu weysaysanayo kale lagu istijoonayo lagu weysaysanayo daahirka mudahirka ah tahuur weeye laakiin tuhuurku iyadu waxa weeye waa ficilka uu samaynayo ruuxu oo tahaaro qaadashada ah moo weeyaan marka hadda dadu waa kor dhigan tahay waxaa loo jeedaa yani biyihii lagu tahaaro qaadanayey biyuhu ku weysaysanayaan u diyaarin jiray waxaan u diyaarin jiray siwaakaw cadaygiisa wa tahuurahu iyo biyaha uu ku tahaaro qaadanayaan u diyaarin jiray fayabcahuhu allahu maa shaa an yabcahahu min alleyl allah waa markaa waxawaye kicin jiray nebiga calayhi salaatu wasalaam oo waa diri jiray wuxuu u diri jiraa loo jeedaa cibaadada ayuu u kicin jiray oo ku diri jiray maa shaaa wakhtigu ilaahay doono an yabcahahu inuu marka uu diro uu doono min alleyli ee habeenka markiisa waxaa ka mida yani goorta ilaahay doono inuu markaa cibaadada u diro nebiga calayhi salaatu wasalaam oo nebigu cibaadadii u kici timo goortuu doono ilaahay ayuu markaa kici jiray fayatasawaku waa cadayan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam wayatawada'u waa weysaysan jiray wa waana tukan jiray qiyaamu leylki rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam saqda dhexe markuu kacayo ama soo dhowaadka goortii ilaahay kiciyo siduu marka waxa weeye u sameeyo yacni cadayga iyo weysada iyo salaadaba ayaanu marka waxaan usii diyaarin jiray marka hore cadaygiisa uu ku cadayanayo ama rumaygiisa uu ku rumayanayo ayaan u diyaarin jiray biyaha uu ku dahaaro qaadanayana u diyaarin jiray markuu ilaahay doono ayuu kicin jiray markuu nebigu kaco calayhi salaatu wasalaam ayuu nebigu u cadayan jiray cadaygu ku bilaabi jiray shayga ugu horreeya waa maxay waxa weeye waa atasawuk waa in la cadaydo fayatasawaku wayatawada'u wayusallii weysadii lama hormarin markuu cadaydo ayuu deedna weysaysan jiray dabeedna markaasuu tukan jiray marka waxaa laga qaadanaya cadayga markiisa waxa marka hurdada laga kaco habeenkii inay marka mustaxab tahay oo ay sunno tahay in la cadaydaa ayaa laga qaadanaya itibaacan linabiy sala allahu aleyh wasalam raacis nabiga la raacaya daraaddeed laqad kaana lakum fii rasuuli illahi uswatun xasana rasuulka ilaahay waxa idinku sugan kudayasho wanaagsan baa idinku sugan xadiiska kun iyo laba boqol iyo toddoba dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo laba boqol iyo siddeed iyo toban can anasin radia allahu canhu qaala qaala rasulu sala allahu aleyh wasalam akartu calaykum fi siwaak nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam akartu calaykum korkiinna waxaan ku badiyey bimacnaa ku xeel dheeraaday fi siwaaki cadayga yacnii amarkan cadayga idin amraayo baan ku xeel dheeraaday rawahu lbukhaariyu bukhaari ayaa soo wariyey kanna wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu marka aad ugu xeeldheeraaday amarka uu cadayga amraayo yani taasuu markaa tilmaamaya marka in cadaygii lagu dadaalo ayaa laga qaadanaya cadaygii in lagu dadaalo ayaa laga qaadanaya xadiis waxaa lagu soo wariyey waxaa lay amray cadayga xataa khashiitu an adrada ilaa aan ka baqay marka waxaa weeye in ilkuba iga daataan cadaygaa lay amray ilaa aan ka baqay in ilkuhuba iga daataan yani marka min kasrati siwaak marka waxaa laga qaadanaya cadayga in la farabadiyo cala kulli xaal oo cadayga aad iyo aad loogu dadaalo markaa xeel dheeraado ayaa laga qaadanaya aad iyo aad loogu dadaalo yani la badiyana awqaadda markiisa la cadaynaya markastuu qofku wax cuno inuu cadaydaa waa fiican tahay markastau marka waxaweye ama tukanayo ama qur'aan akhrinayo ama uhurdo ka kacay inuu cadaydaa waa fiican tahay marka cadayga in la farabadiyo ayaa marka laga qaadanaya xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa can shurayx ibni haani qaala qultu licaaishaa radia allahu canha shurayx waxa uu yidhi waxaan ku idhi bu yihi caaisha radia allahu canha biayi shayin kaana yabda'u nabiyu sala allahu aleyh wasalam ida dakhala beytah waxaan ku idhi bu ihi biayi shayin kaana yabda'u shaygee buu nebigu ahaa calayhi asalaatu wassalaam mid ku bilaaba shaygee buu ahaa annabiyu sala allahu aleyh wasalam nebigu idaa dakhala beytahu markuu gurigiisa soo galo yacnii gurigiisa markuu soo galo wuxuu ku bilaabi jiree sameeya maxay ahayd qaalat waxay tidhi bisiwaak cadaygu marka ahaa waxa ugu horeeya uu sameeyo ku bilaaba rawahu muslim muslim ayaa saxiixa ku soo wariyey xadiidkanna waxaa laga qaadanaya guriga marka lasoo galo in la cadaydo waa laga qaadanayaa oo uu tilmaamaya xadiidku maadaama nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku bilaabi jiray waxaana ka muuqata inay joogto u ahayd nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu cadayga ku bilaabo markuu guriga soo galo taasaa markaa laga qaadanaya maadaama markaa inay odhan wakhtina saasuu waxaasuu ku bilaabi jiray wakhtina waxaasuu ku bilaabi jiray ee shayga keliya ay sheegtay uu yahay cadayga yacni lafdatu kaanana uu ku weydiiyey biayi shayin kaana yabda'u annabiyu sala allahu aleyh wasalam idaa dakhala beytah marka wuxuu markaa joogtayn jiray ama haalibka u ahaa ama joogtayn jiray ayaa su'aashu ku dhacays shay labaadna kumay daranaa cadayga ahayn marka siduu nebigu calayhi salaatu wasalaam cadayga ugu dadaali jiray ayaa laga qaadanaya maxaa laga qaadanaya guriga marka lasoo galo inuu cadayga lagu bilaabo inay fiican tahay ayaa laga qaadanaya itibaacan linabiy sala allahu aleyh wasalam raacis nabiga la raacayo daraaddeed xadiiska wa can abi muusa alashcariy radia allaahu canhu abu muusa alashcari saxaabiga la yidhaahdo waxaa laga soo wariyey oo bukhaariiyo muslim ka soo wariyeen magaciisa waxa laodhan jiray cabdulahi ibnu qays baa laodhan jiray waxay culammada qaarkood yidhahdeen saxaabada cid lagu kuniyeeyo abi muuse oo aan ahayn abu muusa alashcari lama oga kunyadaa saxaabigaasi inuu la gaar ahaa ayaa lagu ogsoon yihi saxaabi labaad oo la og yahay kunyadiisa in la odhan jiray abuu muusa oo cabdullaahi ibnu qays ahayn lama oga baa layidhi qaala waxau yidhi abuu muusa alashcari dakhaltu cala anabiy sala allahu aleyh wasalam waxaan u soo galay nebiga calayhi asalaatu wasalaam waxaan u soo galay wa darafu siwaaki walxaal darafu siwaaki cadayga dacalkiisu calaa lisaanihi carabkiisa u saarayn carrabkiisa u saarayn muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim ayaa isku waafaqay wa hada lafdu muslim kanna waa lafdigii muslim weeye oo muslim lafdigan ayuu ku soo wariyey xadiidkanna waxaa laga qaadanayaa maadaama abuu muusa uu u soo galay nebiga calayhi salaatu wasalaam isagoo cadayanaya in waxa weeye dadka fudalada iyo dadka kibaarta iyagoo cadayanaya markaysaga in loo soo gala ama loo yimaadaa inaan dhibaato ku sugnayn ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya yacni cadayga markaysaga carabkana in lagu cadayayo carabkana la marinayo ayaa laga qaadanaya wa darafu siwaaki cala lisaani carabkana in la marinayo ayaa laga qaadanaya wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuub ilayk